la yidhaha wasnulficil asmaada waxay leedahay miisaan gaarahay ku socoto afcaashuna waxay leedahay miisaan gaarahay ku socoto maala haddii la yidhaahdo facala wasnigaas asmaadu shaqo kuma laha facala miisaan weeye maxaa la miisaan eeg shamara shamara waa facala oo kale asmaau shaqo kuma laha asal waa wasni u gaar ah ficilka waxaa la mida ah, fucila fucila fucila asmaadu shaqa kuma le ficila iskale duriba qutila fucila afcaasha iska leh asmaadu shaqa kuma leh haddii la arko marka isim wasnigiisu ku socdo facala sida ninaa loo baxshay ama farasaa loo baxshay shamara ama waxaa la arkay isim wasnigiisu ku socdo fucila waxaa la leeyahay isimkaanu wuxuu ku yimid miisaan oo afcaashu iska leedahay wasnulficil macnaheedu waa saas wasnulficil isimkiiya wuxuu ku imaanaa miisaankii isimku ku imaan jiray oo isimka gaar u ahaa oon ficilba ku imaan jiray labo waxaa jira wasni ka dhexeeya wasni ka dhaxeeya asmaada iyo afcaasha oo labaduba ku yimaadaan sida axmed afcal oo kale yafcalu oo kale yafculu oo kale afcala sida axmada yafculu sida yashkuru waa wasni ka dhaxeeya asmaada iyo afcaasha labaduba waa ku yimaadaan afcala iyo yafculu iyo labadu waa ku yimaadaan labaduba waa ku yimaadaan waa wasni ka dhaxeeya wasnigu markuu ka dhexeeyo asmaada iyo afcaasha awalka hadii uu ka galo xuruuful anaytu mid ka mid a xuruuful anaytu waa la yaqaan anaytu waa afartaas xaraf mid ka mido hadduu awalka ka galo isimna uu ku yimaado waxaa la yidhaahdaa wasnulficil maxaa yeelay horta wasnigaanu waa ka dhexeeya asmaada afcaasha afcala sida axmada awalkana maxaa ka galay axmada hamsa ka gashay xuruuful anaytu mid ka mida waxaa la leeyahay isimkan wasnulficlu ku yimid halkaas marka maxaan ogaanay isimku wasnulficlu ku yimid laba arrimood mid ka mid aha laga hela inuu ku yimaado wasni asmaaduba aysan ku imaan jireen afcaasha u gaaran koow iyo inuu ku yimaado wasni asmaada afcaasha ka dhexeeya awalkana xarfuaniita ka galo labadaas arrimood isimkii lagu arko waxaa la idhaha isimkaanu wuxuu ku yimid wasnu اlficl wasnuficil waa labadaas wasni afcaasha u gaara hadduu ku yimaado waxaa la yidhaahdaa wasnulficla isimkaanu ku yimid haddii isimkii ku yimaado wasni ka dhexeeya asmaada afcaasha laakiin awalka uga jiro xarfu min xuruufi lanaytuna maxaa la yidhahdaa markaasna isimkan wasnulficilu ku yimid labadaasaa la yidhaha wasnulficil hadda miaalada uu noo miaaliyey waa wasni asmaada afcaasha ka dhexeeya laakiin awalkiya waxaa uga jira xarfanaytu ah, xarfanaytu waxa weeyaan waa hamso nuun ya ta waa afartaas anaytu adigu hikaadi wa miihaalu lcalamiyati calamnimada miihaalkeedii maca wasni اlficli wasni اlficil xaal ay calamnimada la jirto axmadu oo kale wey ninka magaciisa la yidhah wa yashkuru ninka magaciisa la yidhaah wayaziidu ninka magaciisa la yidhah wa taqlibu ninka magaciisa la yidhaahdo qabiilo dhamaaba ka soo farcantay iyo wa tadmuru tadmur ninka la yidhaahdo asmaadan dhammaan waa malansari waa malansarif haddii la gelsho caamil jara kasre laguma jeri karo ma bannaana fadxaa la saara asmaadan mana la tanwiini karo haddaa tira hadda jaaa axmadu aada leedahay jaaa axmadu axmedaa ii yimi ma dhihi kartid jaaa axmadun hadduu godan yahay hadduu nasbisan yahay ma tanwiini karti iyo hadduu jaran mid jaa axmadu haye mafcuul bihi ka dhig ra'aytu axmada ma dhihi kartid axmada tanwiinu ma gasho xalama malansarif tanwiinu ma gasho laa yaqbalu sarfa tanwiin ma aqbala weligood lama tanwiinin yashkuru aad leedahay yashkura aad leedahay kasro in la saarana ma aqbalayo axmadi ma jirto yashkuri ma jiro taqlibi ma jirto tadmuri ma jiro kasrona ma aqbalayo tanwiinna ma aqbalayo wama laa yansarif caamil jira haddaan gelino maxaan leenahay marartu biaxmada marartu ficlun wa faacilun biaxmada albaau xarfu jarin axmada ismun majruurun bilbaa'i wa calaamatu jarihi fatxatun daahiratu fii aakhirihi niyaabatan can alkasra liannahu ismun laa yansarifu waalmaanicu lahu min asarfi alcalamiyatu maca wasni اlficli marka hadda axmed yashku yaziid taqlib tadmir waa isku mid laba cilaa ku jirta waa calamnimo iyo wasnulficil labadoodu waa farc maa fiihi cilataani farciyataani calamnimadu tankiiray e farac ka tahy wasnulficilku wasnulismu farac ka yahay tarjicu ixdaahumaa ilaa lafdi midaa lafdiga u laabanaya waa wasnulficilka miisaanka xuruuftaana aa la miisaan eg ficil macnahana waxa u laabanaya calamnimada wamiaalu calamiyati calamnimada miaalkeedii maca alcadli xaal ay ahaatay cumaaru weeye ninka cumar la yidhah wazufar ninka la yidhaah wa qusam ninka la yidhah wa hubal sanabka hubal la yidhaah wa zuxal xida xidiga zuxal magaciisa la yidhaahdo xidiga magaciisa la yidhaahdo zuxal zuxal waa xidig magaciisa magaca la dhahdo xidiga la yidhahdo waa jumax ninka la waa qusax ninka la waa mudar ninka la waxa weeyaan carabta quraysheed ku abtirsataba marka fiiri maxaa la yidhaha cadli horta adli maxaa la yidhaahdaa adli maxaa la yidhaahdaa waxaa la yidhahdaa taxwiilu اlismi min xaalatin ilaa ukraa maxaa la yidhaahdaa cadli taxwiilu اlismi min xaalatin ilaa ukraa waa ismka in laga wareejiyo xaalad loona wareejiyo mid kale maxaa la yidhaahdaa adli taxwiilu اsmi min xaalatin ilaa ukhra waa isimka in laga wareejiyo xaalad loona wareejiyo xaalad kale maxaa la yidhahdaa cadli cadli maxaa la yidhahdaa min xaalatin ilaa ukhra taxwiilu اsmi min xaalatin ilaa ukhra hadda fiiri dhammaan asmaadan cumar zufar quzax ah, waxaad tidhahdaa quham hubel zuxal jumax muzax mudar dhammaan faacila laga keenaad leeda faacil ka wada keen cumar halkaa laga keenay caamir zufar zaafir waxaa tiraa qusam qaazim waxaa tira qusam qaasim dhe hubal haabil dhe zuxal zaaxil dhe jumax jaamix dhe quzax qaazix dhe mudarna maadir dhe adiga faacil ka keen ha bedel faacil u bedel dhammaan waxaa laga wada keenay de aacil aacil ah, ka keen marka cumar maxaa laga keenay caamir zufarna zaafir qusamna qaafil hubalna haabil zuxalna zaaxil jumaxna jaamix qusaxna qaasix mudarna maadir marka faacila laga wada keena waa taxwiil isimkii marka faacil isagoo ah la soo wareejiyo taxwiilulismi isma la soo wareejina min xaalatina laga wareejina ilaa uqraa mid kale loo wareejina hada huwa alcadl waa kaas cadle dad maqasho haddii la gelsho asmaadan caamil jara fadxa lagu jaraa kasra ma aqbalo asmaadan hadday jaran yihiin hadday rafcisan yihiin hadday nasbisan yihin tanwiin ma aqbalaan wax la yadhaha tanwiin weligood ma aqbalaan caamil rafciyo geli jaaa cumaru tanwiin ma aqbalayo cumarun lama dhihi karo caamil nasbiyo geli ra'aytu cumaraa tanwiin ma aqbalayo caamil jare geli marartu bicumaraa marartu ficilun wa faacilu bicumara albaw xarfu jarin cumara ismun majruurun bilba wa calaamatu jarihi fatxatun daahiratun fii aakhirihi niyaabatan can alkasra liannahu ismun laa yansarifu walmaanucu lahu min asarfi alcalamiyatu maca alcadli hadda waxaan leenahay cumar zufar dufan hubal zuxal jumax quzax mudar oo isku mid laba cilaa ku jirta mid walba alcalamiyatu maca alcadli fiihi cilataani farciyataani labadu waa farac labadu waa farac calamnimadu yay farac ka tahay can tankiir cadliguna yuu farac ka yahay macduulu canhu macduulu canhu hadda fiiri cumar halkaa laga keena caamir caamira marka wuxuu yahay macduulu canhu kaasa asala kan waa anac isagu ka dhasha kaasuu ka dhasha marka cadligu yuu fanac ka yahay can ilmacduuli canhu kii laga soo leexiyey kaasuu fanac ka yahay can ilmacduuli canhu kii laga soo leexiyu fanac ka yahay lafdiga yaa u laabana cadliga macnaha yaa u laabana calamnimada ka soco waa mi haddeer calamnimo waa noo dhammaatay lixdii calamka la shaqaynayda waa noo dhammaatay hadda waxaan gelaynaa ciladii kaloo macnawiga ahayd oo maxay ahayd sifu alwasfiya wa miaalu wasiyati wasinimada miaalkeedii maca siyaati alif wanuun xaalay ahaatay rayaan mid dhergsan shabcaan mid rayaan mid biyo ka dhergeyn maxaa la ydhaha qofku markuu biyaha ka dhergo soomaaligiaba aanan bahaynbe haye dhukanaan haye soomaali kale yahay webax haye soomaali kale yahay waa naax ma naaxid amaa la yidha cayilka <laughs> naaxiddan cayilka loo isticmaalaa ha biyaha maruu ka dhargan weyo rayaanku calaa kulli xaal ama wadax dheh ama cukanaan dheh marka rayaan waa mid biyo ka dhergey shabcaan waa mid cunto ka dhergey yaqdaan waa mid soo jeeda oo baraarugsan yaqdaan mid soo jeeda wey waa isku mid saddexdan isin rayaan mid biyo ka dhergey shabcaan mid dheragsan yaqdaan mid baraarugsan oo soo jeeda oo aan hurdayn saddexdooda isku cilla ku jirta waa isku mid maxaa ku jira mid kasta alwasiyatu maca siyaat alfonuun alwasiyatu maca siyaat alfonuun sidaas daraaddeed maadaa laba cilaa ku jirto labada cila hadday ku jirto tanwiin ma aqbalayaan haddii caamil jaraa galana kasra laguma jeri karo caamil rafciyo geli jaa'a rayaanu rayaanu ma tanwiini kartid tanwiin ma aqbalaan caamil nasfiyo geli ra'aytu rayaana tanwiin ma aqbalayaan caamil jara soo geli marartu birayaana rayaana ismu majruuru bilbaani marartu ficlu wa faacilu birayaana albaau xarfu jari rayaana ismu majruuru bilbaa wa calaamatu jari fatxatun daahiratan fi aakhiri niyaabatan can اlkasra liannahu ismu laa yansarifu wاlmaanicu lahu min asarfi alwasfiyatu maca ziyaadati alif wanuun shabcaan iyo yaqdaanna waa la mid iyo qadbaan iyo sakraan iyo waa la mid dhammaan wixii sifada ku jirto moogtahay biyo dheregsanaantu waa sifo baraarugsanaantu waa sifo marqaansanaantu waa qofka caraysan waa sifo dhammaan khadbaan mid khadbaan mid caraysan soo marka waxaa leedahay rayaan shabcaan yaqdaan waa isku mid laba cilaa ku jirta mid walba laba cilaa ku jirta alwasiyatu maca siyaati alf wanuur maa fiihi cilataani wey farciyataani labadu waa farc wasfinimadu waxay farac ka tahay mawsuufka kan la sifayna hadda fiiri haddaan idhaahdo nin dheex dhirirku yuu sifa ka yuu farac ka yahay ninka ha ninka asala soo maha qofka asala ama nin geesi aan ku geesinimadu waa farac yay farac ka tahay ninka marka sifadu weligeed wasfinimadu waxay farac ka tahay mawsuufka mawsuufka iskale marka waxaad waxay farac ka tahay mawsuufka siyaadaduna waxay farac ka tahay masiidu calayhi hadda fiiri rayaan nuunta iyo alifta u dambaydaa waa siyaado inta kala asal intaasay oo masiidu calayhi kan la siyaadiyey oo lagu daray aliftiya nuunta kan lagu daray kaasa asal marka siyaadadu waxay farac ka tahay canilmasiidi calayh labaduba sidaasaad u garata macnaha waxa laabanaa wasfinimada lafdiga waxaa u laabanaa ziyaadada wa miaalu lwasfiyati wasfinimada miaalkeedii maca wasni اficli maca wasni اlficli wasnulficla jirkiisa xaal ay ahaatay sifadu wasnulficil ayaduu la jiro akramu mid karaamo badan wa afdalu mid fadli badan wa ajmalu mid qurux badan weeye akramu mid karaamo badan waa afdalu mid fadli badan waa ajmalu mid qurux badan waa isku mid wasnigan afcal ah afcal wey afcalu asmaaduna waa ku timaad afcaashuna waa ku timaad awelkana maxaa uga jira xuruufulanaytu xuruufulanayta uga jira marka waxaan leenahay wasnulficli wasnigan waa wasni ficl iska leeyahy sifana waa ku jirtaa karaamadu waa sifo fadligu waa sifo quruxdu waa sifo marka sifana waa ku jirtaa wasniguna wasnigii ficilku lamidii waxaan leenaha asmadaas waa malaysari tanwiin ma aqbalaan in kasre lagu jirana ma aqbalaan caamil rafciyo geli jaaa akramu haadaa akramu wahaadaa afdalu wahaadaa ajmalu ma la tanwiin karo ma dhihi kartid haadaa afdalun ma dhihi karti carabi maahna lagu leeyi ma aqbalaan tanwiin nasbi waxaad tidhaahdaa kaana zaydun afdala min camrin kaana zaydun afdala afdalan ma dhihi karto ma tanwiinin karto tanwiin ma aqbalaa caamil jare haddaad gelido mana la tanwiinin karo kasrana laguma jire fadxa lagu jera fadxaa lagu jaraa maxaad leedahay marartu waxaan soo maray biafdala min camri biafdala mid ka fadli badan min camri biafdala min camri marartu waxaan soo maray biafdala mid ka fadli badan min camri marartu ficlu wa faacilu biafdala albaa xarfu jari afdala ismu majruuru bilbaa wa calaamatu jarihi fatxatu daahiraة fi akhirih niyaabatan can اlkasra liأnnahu ismu laa yansarif wاlmaanicu lahu min aلsarfi alwaصfiyaةu maca wasni اlficl aljaar wاlmajruur mutacaliqaani bimarartu min camrin min xarfu jari camrin ismu majruuru bimin calaamatu jari kasratu daahiratu fi aqil aljaaru walmajruur mutacaliqaani biafdala hadda maxalushaahidku waxay tahay akrama afdala ajmala wamalansarif laba cilaa ku jirta maa fiihi cilataani waxay tahay cilada koowaad wasfiya waa sifo cilada labaadna waa wasnuficil tarjicu ixdaa labada cilo waa farac farciyataani labadu waa farac wasfigu yay farac ka tahay sifanimadu mawsuufka wasnulficlina yuu farac ka yahay wasnulsm tarjicu ixdaahumaa ila lafdi lafdiga yaa u laabanaa wasnulficilka macnaha yaa u laabanaa sifada wa mihaalu lwasfiyati sifanimada mihaalkeedii maca alcadli cadlila jirkiisa xaalay ahaatay mahnaa labalabo wa hulaaa saddex saddex wa rubaaca afar afar wa ukharu dumar kale wa miaalu wasfiyati sifanimada miaalkeedii maca alcadli cadlina jirkiisa xalay ahaatay manaa labolabo wa ulaaa saddex saddex wa rubaaca afar afar wa uqaru wa niswatin uqaru niswatun uqaru dumar kale hadda manaa ulaaa rubaaca uqar kulligood waa malansarif laba cilaa ku jirta alwaصfiyatu maca alcadli cadli maxaa la yidhaahdaa taxwiilu اsmi min xaalatin ilaa ukraa hadda waxaad leedahay manaa halkaa laga keenay inayni inayni a laga keenay marka hore waxay ahayd inayni inayni markaasaa la yidhi manaa manaa marka fiiri marka macnaheena maxaan niri maxaan dhahaynaa labo labo hadda fiili inayn haddaan macnaynay maxaan dhihi lahay labo aan dhihi lahay laba labo ma dhahayn inayni labo aan leena laakiin masna markaan macnaynay maxaan leena labo labo waa ku celcelayna maxaa dhacay ayadaa waxaa laga keenay inayni inayni a laga keenay hal xaba lagama keenin labaa laga keenay inayni inayni ayaha marka hore laba labo inayni labo inayni labo markaasaa la soo gaadaya la yidhi marka fiiri masna maxaan leenahay marka macnayn labo labo ku celcelin inayni halkaa masna marka halkaa laga keenay masna halkaa laga keenay arday kale kama jawaabi karo halkaa laga keenay masna inaynaa laga keenay haye aduu ma fahmi halkaa laga keenay masna markaasa fiiri ma aadan fahmin aduu inayni lagama keenin ee waxaa laga keenay inayni inayni aa laga keenay haye fiiri hulaaثa waxaa laga keenay hulaaثa alaaatun alaaatun aa laga keenay alaaatun alaaatun a waxaa laga dhigay hulaaثa markaa macnaheena waxaan leenahay hulaaثa saddex saddex rubaaca halkaa laga keenay arbacatun arbacatun aa laga keenay laba goor ku celceliya arbacatun arbacatun rubaaca marka ragaan weli ila soconaan u malayn oduma ila socda haye rubaaca halkaa laga keeno maasha alla waa ila socda arbacatun arbacatun waa laga keena hal mid lagama keeni soo ma jeedi uqara waxaa laga keenay al uqara alaa ku jirtay al uqara fiiri al uqara alaa ku jirtay al uqara ay aheed markaasaa inte laga soo leexiyey aa waxaa la yidhi uqara kaliya tacashi laga daayey aa la yidhi uukhaara marka halkaas maxaan ka ogaanay asmaadan cadliyaa ku jira maxaa yal cadligu muxuu ahaa taxwiilu اlismi min siiqatin ilaa ukhraa isimka inta siiqan laga wareejiyo mid kale loo wareejiyo hadda fiiri mathnaa waxaa laga soo wareejiyey inayni inayn ulaaan halkaa laga soo wareejiyey alaaatu alaa rubaaca halkaa laga soo wareejiyey arbacatun arbaca Ah, uqara halkaa laga soo wari jira aluqara marka asmaadan dhammaantood waxaa ku jira xadli iyo sifu waay haddee labanimadu labanimadu waa sifu ah, sifo gaara wey saddexnimadu waa sifu afarnimadu waa sifu uqar kuwa kale marka waa malansarif asmaadan mar hadday malansarif yihiin ma la tanwiini karo fii xaalati rafci fii xaalati nasbi fii xaalati ljari waa isku mid weligood lama tanwiini karo kasrana laguma jeri karo caamil jere hadduu galo labadaba waa ka mamnuuc caamil jere soo geli waxaa leedaha marartu waxaan soo maray biniswatin dumar dumarkaasoo ukhara oo kale marartu waxaan soo maray biniswatin dumar dumarkaasoo ukhara ukhara marartu ficlun waa faacilun biniswatin aduu meela socdo biniswatin mamnuun munsarifa mise waa maalansarif niswatin munsarif maxaad ku oqoonsata inuu munsarifa tanwiinay <laughs> aqbaa maasha allah sidaas in loo maskaxda u shaqeydaan rabaa biniswatin waa munsarif mabatan tanwiinayba aqbasha iyo in kasre lagu jiro labadiina waa ay aqbasha marartu biniswatin marartu ficlin wa faacilun niswatin ismu majruurun bilba marartu ficlin waa faacilu biniswatin albaau xarfu jarin niswatin ismu majruurun bilbaa'i wa calaamatu jarihi kasratu daahiratu fii akhiri ah, kasra daahira lagu jira aljaar walmajruuru mutacaliqaana bimarartu uuqaaru waa kana maxalushaahidkayga uuqaara marartu waxaan soo maray biniswatin dumar dumarkaasoo uuqaara kale aan kuwii hore ahayn uuqaara sifatu niswatin wa صifaة majruuri majruur wa calaamatu jarihi fatxatu daahiratu fi akhirihi niyaabatan can اlkasra liأnnahu ism laa yansarifu wاlmaanicu lahu min aلsarfi alwasilaةu maca alcadli marka waxaan leenahay oqara manaa ulaaثa rubaac waa isku mide kulligood waa malansarif maa fiihi cilataani laba cila ku jirta oqara tan koobaad waa alwasiyaةu tama labaadna waa alcadl arciyataani labadu waa ar ifadu mawsuufkay ar ka tahay cadliguna macduul canhu uu ar ka yahy tarjicu ixdaahumaa ilaa lafdi cadliga lafdiga u laabana ilaa lafdigana lasoo leexiyey wluraa ila macnaa macnahana ifada u laabana waa malcilatan halkaas waxaa noogu dhammaaday asmaadii laba labada cilo ku jirtay oo sarfiga saas looga mancinaya waxaan gelaynaa kuwii halka cilo ku jirtay kuwii halka cillo ku jirtay oo halka cillo sarfiga u diiday hal cillo sarfi diidda waa labo waa jamacnimada iyo tamiis bilif waa labadaas waa mal cilataani labada cillo allataani labada cillo oo taquumu ay istaagaydo kullu waaxidatin mid kasto minhum labadooda ka mid a maqaamal cilatayni laba cillo booskood fahumaa labadaasu siiqatu muntaha aljumuuc weeye iyo wa alifu tamiis alfutaniistaasoo almaqsuuratu la soo gaabiyey aw ilmamduudatu ama la maday waa mal cilataani labada cilo allataani labada taquumu ay istaagaydo kullu waaxidatin mid kasta oo minhumaa labadooda ka mida maqaamal cilatayn labada cilo booskoodii fahumaa labadaas cilo siiqatu muntahaljumuc weeye iyo wa alifu taniis alifutaniis aliftaasoo almaqsuuratu la gaabiyey aw ilmamduudatu la maday labada cilo oo mid walbaba keligeed sarfiga diido mid waxaa la idhaahdaa siiqatu muntaha aljumuuc siiqatu muntaha aljumuuc waxay tahay macnaheeda jamacyaalka meesha ay ku dhammaadaan jamacyaalku meesha ay ku dhammaadaan wey siiqatu muntaha aljumuuc jamacyaalku meesha ay ku dhammaadaan wey oo waxaa looga jeedaa haddii siiqadan lagu keeno jamaca jamacaas mar kale lama sii jamci karo meesha ugu dambayduu gaar waa meesha jamcyaalku ku dhammaadaan alifu taniisna waa isim alif ay ku jirto oo mu'anasnimo tusay marka fiili afar miisaalaa laga aa ka imaanay siiqatulmuntaha aljumuuc laba miisaalaa ka imaanay alifu taniisna laba miisaalaa ka imaanay siiqatu muntaha aljumuuc laba miisaalaa ka imaanay isagaa kuu sheega marka fiiri alifu tamiiskana laba misaalo ka imaanay midna waa maqsuura midna waa mamduuda fiiri wuxuu ku yidhi alifu tamiis alifto almaqsuuratu la gaabiyey sida xubla aw ilmamduudatu ama la maday sida saxraa amaa siiqatu muntaha ljumuuci siiqatu muntaha ljumuuc fa daabiduhaa daabidkeeda xadka lagu xadaynaa wey xadka lagu xadaynaa oo lagu qabanao lagu dabdinaa fadaabiduhaa daabidkeedu an yakuuna اlsmu waa inuu noqdo jamca tagsiirin jamcu tagsiir waqad waaca an yakuuna ismu waa inuu noqdo jamca tagsiirin waqad waqaca waana inuu dhacay bacda alifi tagsiirihi jamaca tagsiirintiisa aliftiisa ka gadaal xarfaane laba xaraf u fiirso isimka mufradka marka la jamcina waxaan soo ogaanay lix nuucaa hadda jamcan waxaa la samaynaa marka la jamcinaa horta alifaa lagu dara oo ziyaadahu mufradki aan ku jirin aliftaasna laba xaraf waa inay ka dambaydo waa mid laba xaraf waa inay ka dambaydo hadda masjidun waa mufrad masaajidda maxaa lagu daray jamcin alif aliftaas waa alifta jamcu tagsiirka keentay waa ziyaadadii ah, masjidu alif kuma jirin soo maaha jamc ka dhig masaajida aliftaas waa alifta jamc tagsiirka keentay ilaa iyada siyaadahe laba xarafaa ka dambayda marka laba xarafaa ka dambayda waxaa la yidhaha mafaacila aa la yidhahdaa masaajida mafaacila masaajida wasnigeeda sheegaa lagu yidhi waxaa leedahay mafaacila mafaacila wuxuu ku yidhi wa amaa siiqatu muntaha aljumuuci siiqatu muntaha aljumuuc fa daabiduha daabidkeeda an yakuuna alismu waa inuu ahaado jamca tagsiirin waqad waqaca waana inuu dhaco bacda alifi bacda alifi tagsiirihi tagsiirka alifta keentay jamacnimadoo siyaadada ka gadaal xarfana laba xaraf naxwu masaajida masjidyaal manaabira minbarun uu ahaa minbar minbar meeshaas khadiibku koro minbaru jamac ka dhig manaabira siyaadaa lagu jamciye fiili siyaadadu waa alifkaas alifka meeqa xarafaa ka dambayda laba xaraf manaabira mafaacila weeye mafaacila wa afaadila ah, afaadila afdalu mid fadli badan afdalu mid fadli badan jamac ka dhig afaadil kuwa badanoo fadli badan afaadil aliftaas afaadil ku jirta afaa aliftaas waa siyaado meeqa xarafaa ka dambayda laba xarafaa ka dambayda afaadila wa maajida amaajida amaajida aliftaas waa siyaado majdun sharaf u ahaa majdun hadda laba ku jirtee hamsada hore laftirkeedu waa siyaade amaajida waa afaadilay la mid waa kuwa sharaf leh amaajida waa kuwa sharaf leh amaajida waa max kuwa sharaf leh وamaaثiلة amaaثiلة waa kuwa sharaf le iyagu waa lami amaaثiلة waa kuwa sharaf leh waxawaa'ida gabdho caado qaba weeye gabdho xayd qaba xawaa'ida fiiri xaa'idun gabarh xayd qabta xaa'idun xaaga maxaa wel ka dambeey mufrad yaa maxaa ka dambeeyey alif soo maha alifkii woowaa loo bedelay markii jamc laga dhigaa xawaa xawaa laakiin wowda alifka ka dambeeya waa kaas alifka siyaadada xawaa'ida wax kale siyaada kuma aha xaa'idun ay ahayd mufradu xaa xaada alifkii ka dambeeya wow u bedel xawaa'ida halkaas alifaa siyaada ku ah mufrad oo ku jira xawaa'ida gabdha caado qaba wey wa dawaamisa gabadha caado qaba waa la mid daamis waa gabadha caado qabta daamisun daamisun waa xaa'idun ay la midta waa gabar caado qabta damsiga dhiiggiiya daamisun ahaa mufradku dawaamisa gabdho caado qabadha marka hadda intaasoo miisaan dhammaantood intaasoo oo miisaal waxay ku socdaan mafaacila alifu tagsiirka waxaa ka dambeeya laba xaraf oo amase alaaatu axrufin saddex xarafaa ka dambayda oo amase alaaatu axrufin saddex xarafaa dhaceen bacda alif tagsiirkii saddex xarafaa ka gadaal dhaceen oo amase waqaca waxaa dhacay bacda alifi tagsiiri waxaa dhacay alaaatu axrufin saddex xaraf saddexdaas xarafoo wasaduha kan ugu dhexeeya saakin uu rebayn kii hore waxaan soo ogaanay mafaacilay aheed alifu tagsiirka laba xarafaa ka dambayday kanna alifu tagsiirka saddex xarafa ka dambayda oo midka dhexe reebaya miaalo mafaatiixa qasnado casaafiira shimbiro qanaadiila fayruusyaal fiiri mafaatiixa maftax haddii la idhaha ah, maftax qasnad maftax maftax maxaa lagu siyaadiyey marka la jeciyey alif soo ma jeedid alifka meeqaa ka dambayda saddex xaraf xarafka dhexena waa reebaya marka waxaa leedahay mafaaciila aad leedahay marka hore waxaa leedahay mafaacila soo maaha hadda mafaaciila ay ku socotaa dhe mafaaciila mafaatiixa qasnado casaafiira fiiro cusfuurun uu ahaa cusfuurun uu ahaa cusfuurun fada waxaa ka dambeeyey mufradka maxaa ka dambeeyey waw wawdi ya-a loo bedel ya-daas marka siyaado maaha wawdii ka soo gadoon laakiin siyaado alifkaana ah casaa aliftaasaa siyaadaa alifta meeqa xarafa ka dambayda saddex xaraf mid ka dhexena waa reebaye casaafiira waa mafaaciila waxaa leedaa shimbiro cusfuur shimbiru ahaa qanaadiila qindiilun fiiri qindiilun alifka bisaa siyaadaha xuruufta qindiilun alifkaasaa siyaadaha qanaadiil qanaadiila meeqa xarafa ka dambayda alifta saddex xaraf mid ka dhexena waa reebaye wasniga waxaa leedaha mafaaciila mafaaciila marka siiqaة muntaha اjumuc waa kuwaasa siiqaة muntaha اjumuc marka laba miaala ka yimaadeen mafaacila iyo mafaaciila ah. siiqaة muntaha اjumuc meeqaa ka yimaadeen mafaacila mafaaciila mafaacila maxaa lagu miaaliyey masaajida manaabira afaadila amaajida amaasila xawaa'ida dawaamisa mafaaciilana maxaa lagu miaaliyey casaafiira qanaadiira ah, kuwaasaa lagu miaaliya danaaniira labadaas miaal asmaadaas marka meel alla meeshaad ku aragto adigayuu kaa lumin labadaas miisaal isimka miisaankiisu yahay mafaacila iyo midka miisaankiisu yahay mafaaciila weligood waa malansarif ah, haddii shuruuddii laga helo al iyo idaafa gelin waa malansarif lama tanwiiniyo tanwiintu mamnuucay ka kasrana laguma jiro haddaan rafcino waxaan leenahay haadihi masaajidu ma tanwiininayo haddaan nasbinno ra'aytu masaajida aan ma tanwiininayo haddaan jirnana marartu bimasaajida ma tanwiino tanwiin maba aqbalo ilaa mansarif kasrana ma aqbalo marartu bimasaajida icraab marartu ficlun wa bimasaajida albaa xarfu jari masaajida ism majruur bilbaa wa calaamatu jarihi fatxatu daahiratu fi akhiri niyaabatan can اlkasra liannahu ismu laa yansarifu wاlmaanicu lahu min asarfi siiqat muntaha اljumuc wlmaanicu lahu min asardaaratu waa dheerayna waxay leedahay wاlmaanicu lahu min asarfi cilaة waaxidaة taquumu maqaama alcilatayni wahiya siiqaة muntaha اljumuc siiqaة muntaha اljumuc halkaas cilaa ku filan nabadu laba miaaluna leeyahay masaajida iyo manaabira afaadila amaajida amaila xawaaida dawaamisa waa hal miaal waa mid kulligood waa isku mid waa malansari hal cilaa ku jirta oo keligeed sarfiga diidi karta waa siiqatu mutulajama kan labaadna waa maxe mafaatiixa casaafiira qanaadiila wey ah, waa mafaaciila ayadana hal cilaa ku jirta leeda siiqatu mutaljumuc wey oo mafaaciila ku socoda amaa alifutaniis alifutaniis alifta almaqsuuratu la gaabiyey alifutaniis maqsuuraa maxaa la yidhaahdaa hiya latii maa bacdahaa hamsatun waa midaan hamsa ka dambeey hiya latii maa bacdahaa hamsatun waa midaan hamsa ka dambeey alifutaniis maqsuuraa maxaa la yidhahdaa hiya latii maa bacdahaa hamsatun waa midda aan hamsadu ka dambayn wax hamsahu kama dambaydo wa amaa alifutaniisi alifta almaqsuuratu la gaabiyo fa naxwu xubla gabar uur leh wa quswa mid fog wa dunyaa mid dhow wa dacwa sheegasho xubla gabar uur leh wa quswa meel fog wa dunyaa meel dhow wa dacwa sheegasho qofa u wax sheegtay asmaadaas waa malaylsarif dhammaantood waa malaylsarif tanwiin ma aqbalaan haddii caamiil jaraa galana kasra laguma jiro hadda marartu bxubla haddaad tidhaahdo marartu waxaan soo maray bxubla gabal uhri caamil jaraa galay maxaa leedahay marartu ficilun wa faacilu bxubla albaa xarfu jari xubla ismu majruuru bilbaa wa calaamatu jari fadxatun muqadaratun cala alalifi manac min duhuriha atacduru niyaabatan can اlkasra liannahu ismun laa yansarifu walmaanicu lo min asarfi alifu tamiis almaqsuura walmaanicu lo min asarfi alifu tamiis almaqsuura haddaad dheerayda waxay leedaha walmaanicu lo min asarfi cilatun waaxidatun taquumu maqaama alcilatayn wahiya alifu tamiis almaqsuura marka fatxat calaamujarki waa fatxo fatxadiina waa lagu qadara ilaa waa maqsuure soo ma jeedo wa amaa alifu tamiis almamduuda alifu tamiis almamduuda maxaa la idhahdaa hiya alatii bacdaha hamsatu waa midda hamsadu ka dambaydo alif hamsa ka dambaydo wey maxaa la yidhaha alfutaniis almamduuda hiy alatii bacdaha hamsatun waa midda hamsadu ka dambaydo waama alfutaniis alfutaniis almamduuda fa naxwu xamraa gabar gaduudan wa dacjaa mid indhoweyn wa xasnaa'a mid wanaagsan wa baydaa mid cad wa kaxlaa mid indhakuulan mid indhakuul indhaha ay u marsan yihin maaha mid oo ay soo marsatay dad indhakuul inay u marsan yihin aad mooddaaba jiraba ha ilaaha u marshay waxaad isleedaha indha kuulaada soo marsa qofkan waxaad tidhahdaa xamraa'a mid gaduudan wadacjaa'a mid indha weyn wa xasnaa'a mid wanaagsan wa baydaa'a mid cad wa kaxlaa'a mid indha kuuran wa naafikhaa'a godkii wala sandheerta jiir jiirkaba soo taqan ama doolli midka oo alaabta cuna oo dhibka badan bahalkaas bahal u egaaja laakiin ka weyn waa ka weyn waana ka sayndhiri meelahaas duurka magaalada ma joogo magaalada lagama yaqaan meelaha duurka weliba meelaha dhagax leh meelahaasu galaa bahalkaasa waxaa la idhahdaa wala sandheer marka god waa bahal khatar ah la yidhi bahalkaas walaa la yidhaah waa bahal khatar oo khaa'ina oo samaynaa godu qodana godka laba af u yeela godka laba af u yeera af waa muuqda midna waa qarina meeshaanu ka qodaas u qodaayo xagga godka markuu maraa hoosuu ka soo qodaa markii caradii maaragtay wax yar kaaraan oo xuub camala wax yar uu ka dayna qodinta haddii saas loo taabtama waa meeshaad waa dalooshame halkaas af afuu leeyahay mar afka kale waa qarsoonyi markii hadhow dad eh, la doono in la raadiyo godka afkaana laga qoda marka in la qabto laga cabsado meeshii awal diyaarsada madax ku dhufana waa markaasuu ka baxa iska tega ma qaban karti marka lama qabto waa meesha laga keenay munaafiq munaafiq xaa la yidhaha waa qof daahirka si aad u fahmaydo si kalen u qarsoontahay soo maaha halkaasaa laga keena waxa way adiga meeshaan dhul caadiyaad mooda waana god bahalkaan marka fiil munaafiq halkaasaa laga keena munaafiqa moogtahay sina waad u fahmi adugu si kalena wuu yahay soo maaha halkaasaa laga keena naafiqaa a la yidhaha marka godka iridaas oo maaragtay ciidda yarta kora ka saaran tahay ciiddaas ciiddaas yarka godkaas afka oo waxa ciidda yaru saaran tahay kaasaa leeda naafikaa waa godka walada marka ah, naafikaa waa godka walada ama wala sandheerka waa naafiqaa godkii walada weeye wa asdiqaa saaxiibo weeye waa culamaa culamo weeye dhammaan marka maxay iskale mid ka yihiin xamraa da dacjaaa xasnaaa baydaaa kaxlaaa naafiqaaa asdiqaaa culamaaa maxay isku mid ka yihiin waa alifu taniif mamduuda alif taniif mamduuda hiy alatii bacdaha hamsatun waa malansarif asmaada marka dhammaantood waa malansarif sarfi ma aqbalayaan tanwiin ma aqbalaan xaalatu rafci xaalatu nasbi xaalatuljar waa isku mid tanwiin ma aqbalaan caamil jara hadduu galana maxaa lagu jaraa fatxo fatxaa lagu jaraa haddaad tiraa marartu waxaan soo maray bidacjaa'a gabar indha waa weyn marartu ficlun wa faacilun bidacjaa albaaw xarfu jari dacjaa ismu majruuru bilbaa wa calaamatu jarihi fatxatun daahiratun fi aakhirihi niyaabatan can اlkasra liannahu ismu laa yansarifu walmaanicu loo min asarfi alifu taaniis almamduuda ama dheere ciraabta walmaanicu loo min asarfi cilatun waaxidatun تquم مقام العلتين وhiy ألف تmيiز الممdودة wuu ku yihi shiiku marka meeqa miisaalan soo qaadan waa dhammayna miisaaladii waxaan rabnaa saddex iyo toban miisaal saddex iyo toban miisaalaan qaadanay sababtoo ah calam meeqa miisaalaan ka qaadanay lix wasfina meeqa saddex waa meeqa sagaal siiqatu muntahaljumuucna meeqa labo ku dar tobaniyo ko alifu taanisna meeqa labo ku dar tobaniyo saddex waa dhaman amilada malay sarfi intaas ma dhaafto weligood dhaafime haddaad alifyo gaarto waa intaas ah, waa lix oo calamka la shaqaynaya iyo saddex wasfiya siiqatu muntalijumuc oo laba ka imaanay iyo alifu taniis oo laba ka imaanay wuxuu ku yidhi fa kullu maa shay dhammaantiisa dakarnaahu aan soo sheegnay min haadihi اlasmaa asmaadan xaal uu yahay wakadaa sidoo kale waxaa ah maa ashbaha wixii shabahe maaha miaaladan kaliya wax alla wixii shabaha waa lami wax alla wixii shabaha waddadaasaan marsiinay fa kullu maa shay dhammaantiisa dakarnaahu aan soo sheegnay min haadihi asmaa'i asmaadan xaal uu yahay waxa aan soo sheegnay wakadaa waxaa lamida maa ashbaha wixii shabahee laa yajuusu ma bannaana tanwiinuhu in la tanwiiniyo wa yuqfadu waxaana lagu qafdinaa bilfatxati fadxo niyaabata naaibatan xaal fadxadaasu naaib ka taha can ilkasra naxwu sala اllaahu allah ammaano calaa ibraahima nebi ibraahim korkiisa khaliilihi ilaahay khaliilkiisii korkiisa allah ammaano khaliilihi ilaahay khaliilkiisa sal اlaahu sala ficlu naadin mabniyun calaa fadxatin muqadaratin cala allifi manaca min duhuriha atacdud ficil maadi alif u dambeyda wey soomaanan soo marin allaahu faacilu sallaa marfuuc wa calaamatu rafci damatu daahiratun fii aakhirih calaa ibraahima calaa xarfu jarin mabniin calaa sukuun lah maxalla min alexraab ibraahima ismun majruurun bicalaa wa calaamatu jarihi fadxatu daahiratun fii aakhirihi niyaabatan can ilkasra liannahu ismun laa yansarifu waalmaanicu la min asarfi alcalamiyatu maca alcujma ila waa nabi ibraahim magaciisii sooma jeedis maca alcujma khaliilhi ka bedelo khaliili badlu min ibraahiima wabadlumajruuri majruuru wacalaamatu jari kasratu daahiratu fi akhirihi khaliili mudaaf walhaw damiiru mutasilun mabniin cala kasri fii maxali jari mudaaf ileyh iyo wanaxw jumlada sala laahuna waljumlatu min alficli wاlfaacili fii maxali jari biidaafati naxwi ilayha iyo wanaxwi radi allaahu ilaahay raadi ha ka noqdo can cumara cumar amiiri اlmuminiina muminiinta amiirkooda ilahay raalli ha ka noqdo radiya ficlu maadin mabniyu calى اlfatxi laa maxala la min alإxraab allahu faacilu radiya marfuuc wa calaamatu rafci damatu daahiraة fi akhirih can cumara can xarfu jarin mabniyn calى sukun lah maxal lah min اlcraab cumara ism majhuuru bcan wacalaamatu jarihi fadxatun daahiratun fii akhirihi niyaabatan can اlkasra lأnnahu ism laa yansarifu wاlmaanicu la min aلصarfi alcalamiyatu maca alcadli sawtii caamir laga keena soo ogaanay aljaaru wاlmajruur mutacaliqaani biradiya amiiri amiiri اlmuminiin amiiri badlun min cumara wabadlu majruuri majruur wacalaamatu jari kasratu daahiraة fii akhirihi amiiri mudaaf almuminiina mudaaf ilayhi majruur wacalaamatu jari alyaa-u almaksuuru maa qablahaa almaftuux maa bacdaha niyaabatan can ilkasra liannahu jamcu lmudakari saalim maa naaba fii xarf can xaraka waa nuunu ciwaadun can tanwiini fi lismi mufradi jumlada radiya allaahu waljumlatu min alficli waalfaacili fii maxali jari biidaafati naxwi ilayha fakulu mid kasta oo min ibraahima iyo wa cumara ka mid a makfuudun waa la hoos dhigay labadaba waa hoos dhigan yihiin calaa ibraahiima can cumara labadaba waa hoos dhigan yihiin maxaa loo hoos dhigay lidukhuuli xarfi اlkhafdi xarafka hoos dhigaa galay alayhi mid walbaba wa calaamatu khafdihimaa lahoos dhigidooda calaamada lagu garanaa alfadxatu waa fadxada niyaabatan naa'ibatan xaale fadxadu naa'ib ka taha can ilkasra lianna kula waaxidin mid kastoo minhuma labadooda ka mida ismun waa isim isimkoo laa walmaanicu waxa u diidaa min walmaanicu kan diidaa min sarfi ibraahiima ibraahim in la sarfiyo alcalamiyatu calamnimada weeye iyo walcujmatu cajamnimada walmaanicu midka u diidaa min sarfi cumara walmaanicu midka diidaa min sarfi cumara cumar in la sarfiyo alcalamiyatu waa calamnimada iyo walcadlu waqiska qiyaaso calaa daalika intaas aan kuu sheegay albaaqiya inta carabiga ka hartay meel alle meeshaad ku aragto carabiga intaas aan kuu sheega uga qiyaaso waa kuu faraye fullaaxso ya yaa fahma waa kuu faraye fullaaxso hadda cimaamadan haddaan idhaahdo wiil yar jeex ma jeexi karaa haddaan dhac siiyo oon idhaahdo wad jeexidda ma wadi karaa waa lagu farayo fullaaxso marka fullaax kala si ka soco wa yushtaradu isimka maalaynsarifkaa ah, shardiguu leeyahy soo maaha maalaynsarif shardiguu leeyahy shardiguu halkan kuugu sheega waa kanaan wa yushtaradu waxaa loo shardiyaa waa maalaynsarif oo dhan shardigay waa kanaan aan soo sheegnay wa yushtaradu waxaa loo shardiyaa likhafdi lismi isimka la hoos dhigidiisa alladii isimka laa yansarifu aan sarfoomayn bilfatxati fatxa marka lagu khafdina waxaa loo shardiyaa an yakuuna isimku inuu noqdo khaaliyan mid ka maran min al walaa yudaafu waana inaan loo idaafayn ilaa smin isim isimkoo bacdow ka dambeeya labadaa shardiyu leeya waa in koow uu ka marnaado al al waa inaysan gelin hadday alu gasho munsarif uu noqona waa iska bedela maalaynsarifnimadii waa ka tega is maalaynsarif awal ahaa hadday alu gasho muxuu noqonaa munsarif tan kalena waa inaan la idaafayn waa inaan la idaafayn marka lagu leeyahay waa asagu mudaafiley waa noqon kara malaysal waxba dhibime waxba ka dhibime ah. sidiisu iska ahaana laakiin waxa la diida waa maxay mudaaf inuu noqdo lama ogola halkaanuu kugu sheegaa fiiri hadalkan wa yushtaradu waxaa loo shardiyaa likhafdi اlismi isimka la hoosdhigidiisa alladii isimka laa yansarifu aan sarfoomayn bilfatxati fatxa marka lagu khafdinaa waxaa shardi ah an yakuuna inuu ahaado khaaliyan mid ka maran min al wa ilaa smin bacda isimka ka dambeeya waa inaan asagu mudaaf noqon wey macnaheedu isaga mudaaf inta noqdo kan ka dambeeya mudaaf ilayhi waa inuusan noqon saasuu ku leey macnaheedu waa inuusan mudaaf noqon wey wuu ku yidhi fainiqtarana hadduu la xidhiidsado bial ow amase udiifa la idaafeeyo khufida waxaa lagu qaftina bilkasra munsarifuu iska noqona hadday al gasho munsarifu noqona haddii mudaaf uu noqdo munsarifuu noqona Oh. labadaas shardi waa in la helo marka maalinصarifka uu yahay fain iqtarana isimka maalaynsarifka awal ahaa jiray hadduu la xidhiidsado bical ow diifa ama la idaafeeyo khufida waxaa lagu khafdinaa bilkasrati naxwu qowlihi tacaala wadaalika miaalki naxwu qowlihi tacaala waa ilaahay ilaaha sarreeya qowlkiisa oo kale wa antum walxaal antum idinka caakifuuna kuwa ictikaafa aatiin fi lmasaajidi masaajidda ku ictikaafa hadda fiiri masaajidda maalansarifa ahaa jirta fi lmasaajidi maanta kasraa la saaray maxaa loo saaray alaa gashay waa ka baxay maalansarif marka marka af hadday gashay mar hadday alu gashay maalansarif waa ka tegey munarif uu noqday munصarif uu noqday ayadoo la idaafeeyeyna waa kanaa naxwu wa naxwu marartu waxaan soo maray bixasnaa'i qurayshin quraysh gabadhoodii quruxda badneed marartu waxaan soo maray bixasnaai qurayshin hadda fiiri xasnaaa malansarif aheed hadda xasnaai alaleey maxaa kasro loogu jiray waa la idaaf mudaaf noqdo xasnaa mudaaf qurayshin mudaaf ile munsarif noqdo fii axsani taqwiim fiiri axsana waa malansarif markii la idaafeeyey alla muxuu yidhi fii axsani taqwiimin axsani mudaaf taqwiimin mudaaf ilayhi aha mar haddii uu mudaaf noqdo isimkii malaysarifka ahaa waa isbedela muxuu noqonaa munsarif naxw marartu waxaan soo maray bixasnaai bixasnaai marka waa munsarif bixasnaai qurayshin quraysh gabadoodii qurxooneed marartu ficlan faacilun xasnaa ismu majruur bilba wa calaamatu jari kasratu daahiratu fi kasra lagu jara xasnaai mudaaf qurayshin mudaaf ilayh majruur wa calaamatu jari kasratu daahiratu fi akhir wallahu subxaanaه wa tacala aclam wsala اllah wslama wbaarak calى nabiyina mxamed